alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed w slama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاغfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin baabka koob iyo siddeetanaad baabu nahyi can su'aali alimaarati waاkhtiyaari tarki alwilaayaati ida lam yatacayan calayhi aw tadcu xaajatun ilayh reebista la reebay sheegista la sheegaayo baabkiisii weeye can su'aali alimaarati madaxtinimada in cid la weydiisto la reebay oo arrinkaa la nahiyey wa tarki alwilaayaat iyo mas-uuliyaadka in laga tago iyo jagooyinka in la qabto in laga tago doorashada la doortay ee arrinkaa la fadilayo weeye goorma weeye idaa lam yatacayan calayh haddaan marka arrinkaasi waajib ku noqon oo ku caynoobin fardu cayn uuna ku noqon laazim aw tadcu xaajatun ilayhi ama dani aynay ugu yeedhin oo dani aynay kallifin isagina saalix uu yahay baabkan wuxuu u baabaysanayaa sheikhu raximahullah in madaxnimada aan la dalban oo cid la weydiisan waayo waa fitno iyo imtixaan waana wax aad loogu fitnoobo dadka badankooduna aynay ka baxaynin khatarteeduna way dahay marka fitne qofku aanu ogayn inuu ka dabaalan karo aanu ogayn inuu naftiisa u bandhigo maaha waayo waxaa ka iman kartaa khatar ku saabsan diinkiisa inuu ku baabbo aakhira uu ku yacni cadaab muto marka si ayna taasi u dhicin waynu marka horeba ka fogaadaa oo ka durkaa waana shay macaan oo markaa dadku ay jeclaysanayaan shahwatu nafsi baa ku jirta wax nafaha ku abuuran dadkaa ku kala weynaato qaar baa shahwadaasi ku badan tahay shahwat limaara shahwaadka kale nafta ku abuuran bay ka mid tahay shahwat lakli iyo shahwatu shurbi iyo shahwat nikaax ya yacni shahwadan markaa imaarada iyo xukun jacaylka waxa weeye waa shahwo dadka ku abuuran laakiin dadka way ku kala badantahay way ku kala badantah marka marka hore inaan la dalban baa laynoo sheegaya in wilaayaadkana laga tago in la fadilayo oo bimacnaa xataa haddii lagula soo doonto haddaynay mutacayin kugu noqon ama dani aynay kugu kallifin inaad markaa ka tagto iska dayso assalaamatu laa yacdiluhaa shay ama assalaamatu laa yucaadiluhaa shay nabadgelyada waxba uma dhigmaan nabadgelyaduna waxay ku jirtaa marka hore inuu iska ilaaliyo ka fogaado taasay ku jirtaa su-aasha lafteeda idaa lam yatacayan calayhi way u taallaa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen haddii ruux ay mutacayin ku noqoto oo ku caynowdo bimacnaa waxa weeye cid kale oo saalix u yahay haddaynay jirin isagina arrinkaa uu saalix u yaho ka bixi karo hadduu arrinkaa qaban waayana fasaad uu ka imanaayo fawdo iyo fasaad iyo umuruhu inay kala daataan ay ka imanayaan ama isaga waa laga maqlayaayo waa laga yeelayaa in umuruhu isku dabadhacaane laakiin cid kaloo isaga la mida lagama yeelaayo isagaa dadki isu keeni kara xaalka caynkaas haddaan cid kaleoo isu keeni kartaa aynay jirin ama arrinkii u saalixa ama hagaajin kartaa tacayanat calayh xaaladda caynkaasa waa ku tacayunaysaa ayay yidhaahdeen ahlulcilmigu fardu cayn bay ku noqonaysaa aw tadcu xaajatun ilayhi hadda maxaa looga daba keenay mutacayin markan kuma ahe markan kale waa fardu kifaayo oo si guud bay u saarantay dadkii laakiin dadkii saalixa u ahaa buu ka mid yahay danina waa ku kallifaysaa hadda masaariftaba waanu haynba danta caynkaasoo kalea ku kallifaysa laakiin bisharti waa inuu saalix u yahay xaalka caynkaasna sheekhu waa ka soo reebay laakiin ishkaalku wuxuu ka jiraa qadiyadda ku saabsan inuu isagu saalixu yaho cid kale aynay saalixu ahayn muxuu ku xaqiijin karaa huna lishkaal mid waliba wuxuu odhan karaa tacayanat calaya waana wax ay naftii ugu sugantahay dheefi mar haddii naftii dheefi ugu sugan tahayna naftii way u qurxinaysaa naftii way u qurxinaysaa qaydka caynkana culamada qaarkood waxay ka qaateen qisada nebi yuusuf bay ka qaateen qaala ijcalnii calaa khazaa'ini alard innii xafiidun caliim laakiin qiyaaska cid kale looga qiyaasanayo o cidaan nebi ahayn looga qiyaasanayo nebigi ilaahay dee faariq muctabara u dhexeeya faariq muctabara ayaa u dhexeeya oo nebiga ilaahay waa macsuum laakiin shakhsigan kale ee aan nebiga ahayni macsuum ma aho ma dhowrno dee waa qaldamaya waana dembaabayaa marka masale masale looga qiyaasanayana waxaa loo shartiyaa inay isku mid yihiin oo farqi muctabari aanu u dhaxayn meeshanna farqi muctabara ku sugan saas aawadee abu hureyre markii lagu yidhi yuusufo waa dalbada wuxuu ku yidhi anigu maxaan ka ahay waa nabiyullaahi ibnu nabiyillaahi ibni illaahi ibni nabiyillaah ya waa nebi ilaahay oo nebi ilaahay dhalay oo labadiisa awowna awowga koowaad iyo ka labaadna ay laba nebi ahaayeen markaasuu wuxuu tilmaamay isagu inuu ka baqaayo shan umuurood oo laba iyo saddex baan ka baqayaa buui bimacnaa naftiisa inuu yuusuf looga qiyaasto ayuu diidey taas yadaa buu diidey calaa kulli xaal qisada ku saabsan khaalid ibnu waliid ghaswatu mu'ta nebigu wuxuu cayimay calayhi salaatu wasalaam saddex saxaabi wuxu uhi waxaa idiin amiira e hebel haddii la dilo hebel baa idin amiira haddii la dilo hebel baa idin amiira mid afraad ma cayimin saddexdiiba waa la dilay goob dagaalna waa la joogaa tilefoonna ma jiraan nebigii lalama xidhiidhi karo mid afraad noo soo cayin lama odhan karo calankii waxaa qaatay khaalid ibnu waliid isagaana ciidankii dagaal geliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ammaana akhadahaa sayfun min suyuufi illaah culammada qaarkood way deliishadaan taa lafteeda maadaama nebigu ammaanay calayhi salaatu wasalaam waa deliishadaan kolle laakiin qisada sida laga arkaayo oo markaa la eego ka muuqanaysa sida loo soo wariyey dee ciidankii joogay meesha baa khaalid isla gartay amaba ku waafaqay waan filayaa riwaayaadku inay ku istilaaxeen inay sheegayaan bal hadda baabka aan gallo qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi tilka addaaru alaakhiratu najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi alardi walaa fasaada tilka taasi addaaru alaakhiratu oo daarta aakhiro ah najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada oo jumladaa lagu khabro ama addaaru lagu khabro najcaluhaa laga dhigo xaal tilka taasi derajada iyo koraynta badan lihi addaaru alaakhiratu waa daartii aakhiro najcaluhaa xaalaan u yeelayno daarta aakhiro liladiina kuwii aan u yeelayno mid u sugan ka yeelayno laa yuriiduuna culuwan fi lardi walaa fasaada aan doonayn korayn arlada ay ku koreeyaan oo dadka kale ka kor noqdaan walaa fasaadan fasaadna aynay doonayn iyo kharribaad wax la kharribo waalcaaqibatu lilmuttaqiin cidhibdambeedka wanaagsani wuxuu u sugnaaday alcaaqibatu almaxmuuda lilmuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanaya ayuu u sugnaaday cidhib dambeedku waxay leedahay cidhibdambeed wanaagsan iyo cidhibdambeed xun kii wanaagsanaa baa loo jeedaa ka muttaqiinta u sugnaadayna waa kaa marka sifadii almaxmuudatu ayaa xadfan luqatulcarabna waxaa dhacdaa sifada haddii la garanaayo in la xadfaa waa bannaanta mawdicu shaahid wuxuu usoo soo deliishaday oo usoo qaatay in waxa weeye dadka wanaagsani inayna wax ribaada iyo fasaada iyo dadka kale inay ka koreeyaan iyo waxba inayna rabin iyo kibir iyo wax la mid inayna ku jirin xadiiska lix boqoliyo sagaaliyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqoliyo lixyo siddeetan wa can abi saciidin cabdiraxmaan ibni samurata radia allaahu canhu qaal qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam cabdiraxmaan ibnu samura waxauu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu aniga igu yidhi haddaan cabdiraxmaan ahay yo cabdaraxmaani cabdiraxmaanow ibna samuratin oo ina samuro ahaadayow laa tas'al ilimaara madaxnimo cid ha weydiisan madaxnimo cid ha weydiisan fainaka in uctiitaha min hayri mas'alatin ucinta calayha fa fainaka adigu in uctiitaha haddii lagu siiyo madaxnimada can hayri mas'alatin siin ka soo fushay weydiisad la'aan siin ka soo fushay haddii lagu siiyo oo bimacnaa adigu aana dalban oo cid weydiisan ucinta calayha waa laguu kaalmaynaya xagga allah baa lagaa kaalmaynaya wa in uctiitaha haddii lagu siiyo madaxnimada can mas'alatin siin ka soo fushay su'aalaad weydiisatay ka timi oo ka soo fushay lagugu siiyo wukilta ilayha waa lagu xil saarayaa adaa lagugu eegayaa lagu odhanayaa adigu ilaali yacnii rabbi kugu kaalmayn maayo adaa lagugu eegayaa oo lagu eega adigu xafid oo ilaali naftaadaa lagu xil wa idaa xarafta markaad dhaarato calaa yamiinin dhaar aad ku dhaarato oo fara'ayta hayrahaa khayran minha oo fara'ayta aad ogaato hayrahaa sidaad ku dhaaratay si aan ahayn aad ku ogaato khayran minha inay ka wanaagsan tahay ru'yadu waa cilmiya marka labadii mafcuul ay qaadanaysay midna waa khayra midna waa khayran sidaad ku dhaaratay si khilaafsan inay ka khayr badantaad ogaatay saasaad ku ogaatay fa'ti aladii huwa khayrun kii la kaalay bimacnaa kii samee ataa marka mutacadiga laga dhigo waxay noqotaa macna alficli waa u dhacdaa fa'ti aladii kii samee huwa khayrun isagu khayrka badan samee wa kaffir can yamiinik kana kafaara gud dhaartaadana ka kafaara gud muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la teliyey cabdiraxmaan ibnu samura sidaa uu kula teliyeyna ma aha xukun isaga ku gaar ah ee waa caamun min xaysu lmacnaa sida ahlucilmiga qaarkood ay qabaan oo khitaabka nebigu calayhi salaatu wasalaam shaksi uu kula khitaabo bacdu ahlilcilmi waxay qabaan inuu caam noqonaayo daliil ku gaar yeelaya haddaan la helin mukhaatabada keligii lala hadlay ruuxan faa'iidayn maayo takhsiis faa'iidayn maayo ee waa caamun min xaysu almacnaa laa min xaysu llafdu xagga lafdiga kama caamahee xagga macnuhu ka caam yahay qowlkaasi walow jumhuurka culammadu yaynay marine oo culammada xanaabiladu ha maraane waa qowl qawi ah in la yidhaahdo shaksi keliya nebigu wuxuu kula khitaabaa xagga macnahay caam ka noqonaysa waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa loo soo diray dadkoo dhan waxaanuu yidhi innamaa qawlii limra'atin waaxida ka qawlii limi'ati imra'a xadiiska saxiixa hadalkan qof dumar oo keliya kula khitaabaa waxay ka dhigan tahay boqol dumara hadalkan kula hadlay bay la mid tahay ta kale waxaa soo aroortay nebigu calayhi salaatu wasalaam nin saxaabi ah ayaa wuxuu waayey neef udxiyada wakhtigiisii gaadhay wakhtigii lagu udxaysan jiray gaadhay neef yar oo yacni markaa baraara oo aan sanadkuba u dhammayn lix bilood jira ayuu ku yidhi daxi bihi ku udxayso walan tujzi'a can axadin bacdak xadiiska saxiixa kama gudayso ruux adiga kaa dambeeya laakiin adigu iskaga udxayso marka daxi bihi takhsiiska hadday faa'iidaynayso inay ku gaar tahay walan tujzi'a can axadin bacda kama daba keeneen bay yidhahdeen takhsiiska waxa faa'iidaynaayay walan tujzi'a can axadin bacdak mala ruqso caami markii dambe waa jirtay laakiin markan saasay ahay oo miyaynay tawkiid aqbalayn waxaa la odhanayaa hadalka ta'siis iyo tawkiid ta'siiska asala isagaana haaliba tawkiidku waa khilaafu alasli waana khilaafu alghaalib almuhim xukunkani kuma gaar ahaa cabdiraxmaan ibnu samura axaadiis kaleba waa soo aroortay oo ka digaysa in la dalbado markaa nebigu waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tas'al imaara xadiiska kama cadda cabdiraxmaan markan inuu weydiistay imaarad culamadu waxay dhen waxaa dhici karta inuu weydiistay waxaa kaloo dhici karta in nebiga la ogeysiiyey inuu rabo cabdiraxmaan inuu imaarad dalbanayo oo weydiisanayo si kastaba ha ahaatee nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laa tas'al imaara imaaro cid ha weydiisan iyo madaxnimo waayo adiga haddii lagu siiyo jagada adigaan weydiisanin waa lagugu kaalmaynaya waa lagugu kaalmaynaya xadiis baa waxaa ku soo arooray sanadkiisa maqaalna ku yaro jiro xagga ilaahay baa malag looga soo diraa malaggaasaa yacni markaa hanuuninaya oo sida wanaagsan yacnii u tilmaamaya yacni u leexinaya ama qalbigiisa ku soo rigaya calaa kulli xaal xagga allah baa looga kaalmeeyaa haddii laakiin jagadii lagu siiyo su-aal lagugu siiyo iyo dalabaad adigu dalbatay oo codsatay waa lagugu eegaa ilaahay kugu kaalmayn maayo dee ruuxana haddaan ilaahay kaalmaynin khatar buu ku sugan yahay yaa gees shaydaankii baa ka weerarsan gees naftii baa u iilanaysa waxa xun gees fitanka kale ayaa badan hadduu kaalmadii ilaahay waayo dee khatar buu ku sugan khatar masalada labaad ee xadiidku sheegay waxay tahay hadduu ruuxu ku dhaarto dhaar oo uu arko siduu ku dhaartay sida khilaafsani inay ka khayr badan tahay uu ku ogaado sida khayrka badanna hala la ka kafaara gudo masalan wuxuu ku dhaartay wallaahi hebel waxba siin maayo dee inuu hebel wax siiyo oo dee miskiin ah waa ka khayr badan tahay inuu waxba siin waayo hebelka wax ha siiyo ha siiyo ha xidhiidhiyo dhaartana ha ka kafaara gudo markuu abuubakrin asidiiq radia allahu canhu ardaah mistax oo ay qaraabo ahaayeen faqiirna ahaa saxaabadii muhaajiriinta ahaana ka mid ahaa bederna ka qayb galay simbiriixa markay ka dhacday abuubakarna uu masruufi jiray markii hore abubakar waa ka dhaartay markii ilaahay caaisha beri yeelay oo aayaadka qur'aanka ee suuratunuur ay soo degeen ayuu ka dhaartay dib dambe inuu mistax wax u siiyo markii horena isagaa masruufi jiray markuu abubakar dhaartay dabadeed baa waxaa soo degtay walaa ya'tali ululfadli minkum assacati an uli lqurba yaynay ka dhaaranin kuwa fadliga iyo haninimada u saaxiibka ahi yani cidda qaraabada u saaxiibka ah iyo muhaajiriinta soo hijrooday inay wax siiyaan iyo inay ka dhaaran ha iska cafiyaan oo ha iska dhaafaan alaa tuxibbuuna an yakfir allaahu lakum baa ku sugnayd alaa tuxibbuuna an yakfira allahu lakum miyaydaan jeclayn inuu ilaahay idiin dembi dhaafo abubakar wuxuu ihi waa jeclahay inuu ilaahay ii dembi dhaafo waa jeclahay masruufkiibuu u soo celiyey mistax dhaartiina waa ka kafaara guday fati aladii huwa khayrun wakafir can yamiinik haddaba xadiiska waxaa ku sugan kafaarada la dambeed sheegay waaw baana la ysugu cadfay laazim miyaa in kafaaradu horrayso mise waa la dambaysiin karaa jaaza wajaaza weeye inuu kafaaro gudo kadibna uu markaa xinsiga la yimaado sida khilaafsan u bannaan inuu sidaa lidkeeda sameeyo oo marka hore siduu ka dhaartay la yimaado oo dhaartii khilaafo markuu khilaafona kafaargudka raaciyo labaduba u bannaan labaduba u bannaan oo shaygii aan weli dhicin oo mukhaalafadii aanu la iman siduu kafaaro gudayaa waxaa la odhanayaa mar hadduu go'aansaday markaysaga markaa inuu dee khilaafo kafaarada waa qadimi karaa ya oo shardigii kafaaradu ka hormarayaaye sababtii kafaarada kama hormarin waxaa kale jira saabulkafaara iyo shartulkafaara saabulkafaara waa maxay waa dhaarta kafaaragudka dhaarta inuu ka hormariyaa uma bannaana waxay noqonaysaa tabarruc kafaaragudna noqon mayso oo masalan inuu yidhaahdo dhaartaan dhaaran doono een dabeedna khilaafi doono kafaaradeedii baan qadimayaa hada laa yasix ma ansaxayo laakiin markuu dhaarto dabadeed oo sababti guntantay oo shardiga marka maxay ahay lagu kafaaro gudayaa dee inuu khilaafo shardigaa waa ka qadimi karaa sida marka waxaa weeye naadimkiiba uu yidhi waa ibnu cusaymiin qawaacid adahabiya wa alqi kula saabiqin lisababih laa shartihi fadri lfuruuqa wantabih tuur wax kastoo sababtiisi ka hor maray ilqeeyo waxaad tidhahdaa waxba kama jiraan weyi tusaale labaadaan ku tusaalayno ruux baa maal sekagoysa ma hayo oo weli gacantiisa maalkii sekagoyskaa kuma soo dhammaan laakiin wuu ku dhow yahay sakagoys dabeedna wuxuu bixiyey sakadii buu qadimay markaasuu sakada igu waajibi doonta marka nisaabku ii buuxsamo baan sii hormarinaya qadimaya hada laa yasax waayo sababtii baan joogin mar haddaan sababtii xaasil ahayn shayga sababtiisii ka hormaray wuxuu noqonayaa midaan asaxayn buu noqonaya suuro labaad maalkiisa kagoyskaa wuu hayaa laakiin xawalaan xawl ma jiro oo xilliga xilligiisii lama gaadhin sanadka awalkiisii baa la joogaa xoole sekagoysana waa hayaa sekada markaa sanadku buuragaroobo igu waajibi doontaan hadda markaa waxaa sii bixinaya way asaxaysaa shardigii bay ka hormartee sababtii kama hormarin sababtu waa maxay waa nisaabku inuu buuxsamo xoolaha sekagoyska mulki taam ah oo nisaabkiisa buuxo shardigiisna muxuu noqonayaa xawalaanu xawli waasaa weye waalqi kula saabiqin lisababih laa shartihi fadri lfuruuqa wantabih marka waa ka fircan yamiinig saas weeye xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa wa can abi darin radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abi der waxau yidhi waa jundub ibnu junaade rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu yidhi yaa abaa darin abaa dar ow inii araaka daciifan anigu waxaan ku ogahay oo kugu ogsoonahay daciifan inaad tahay mid taag daran bimacnaa waajibka iyo xilka ay leedahay madaxnimadu inaad ku qunto oo siday tahay ula timaaddo waad ka taag darantoo ma awoodi kartid daciifka looma jeedo jidhkaaga daciifa waxaa laga tilmaamayaa daciif waxaad ka tahay cani ilqiyaami biwadaa'ifi alimaara hawlahan inaad ku kacdo ka soo baxdo oo ka soo dhalaasho siday tahay aad u samayso baad ka taag daran tahay yacni aanad kari karin ru'yadanna waa ru'ya cilmiya daciifan markaa waa mafcuulkii labaad wa innii uxibbu laka maa uxibbu linafsii wa innii anigu uxibbu laka waxaan adiga kula jeclahay maa uxibbu linafsii waxaan naftayda la jeclahay oo bimacnaa sida aan naftayda xumaan aanan ula jeclayn baan adigana xumaan aanan kula jeclayn waxay culammada qaarkood yidhaahdeen nebigu isagu dee daciif ma ahayn isagu wuxuu ahaa qawi ya jagooyinkana waa ka soo baxayey waa cadaalad samaynayey atama alqiyaam buu ku kici karayey yacni markaa wadaa'iftii iyo shaqooyinko dhanba ee macnuhu wuxuu u dhacayaa haddaan sidaada daciif ka ahaan lahaa anba ma qaateen oo ma aqbaleen wa uxibbu laka maa uxibu linafsi laa ta'ammaranna cala snayn ay laa tata'ammaranna amiir ha u noqonin min baabi xadfi ixda taa'ayn cala snayni laba qof yacni wax jaga ah qaban wax mas-uuliyada ya iyo xil ah ha qabaninoo kulay ku tahay laba qof mas-uul ha u noqon aan reerkiisa loogama jeede waxaa laga tilmaamayaa waa cid kale uu xukumaa laga tilmaamayaa ayaa loo diidaya walaa tawallayanna maala yatiim ay walaa tatawallayanna waa min baabi xadfi ixda taa'ayn ya weliba tawkiid baa la geliyey nuuna tawkiid musaqal ah laa ta'ammaranna yacni amiir ha u noqon oo ha u noqon oo ha u noqon cala inayn laba kulay ku tahay laba wax ka badanna iskaba daaba walaa tawallayanna ay walaa tatawallayanna ha ka mas-uul noqonin oo ha ka mas-uul noqon oo ha ka mas-uul noqon maala yatiim agoon xoolihii rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam abaadar u naseexeeyey ou yidhi waxa weeye waxaan kugu ogsoonahay inaad daciif tahay waxaa laga qaadanayaa ruux haddii aanu wax qaban karaynin oo shaygii aanu ku qumi karayn nusxiga inay ka mid tahay iyo nasteexada in loo sheego arrinkan inaanu qaban karin oo daciifka yahay asaraaxatu raaxa innii araaka daciifan insaan lagu yidhaahdaana waa nusxigii iyo nasteexadii weeyi wannusxu likulli muslim marka waxaa ku sugan inaan qofkii la mujaamalaynayn ee runta loo sheegayo oo loo caddaynayo ya waxaa kaloo laga qaadanayaa in qofka muslimkaa lala jeclaado waxa ruuxu naftiisa la jecel yahay muslimka kalena inuu la jeclaado qof kastoo muslima waa saas waajibka caynkaasa laa yu'minu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi midkiin ma rumaynaayo ilaa uu walaalkii la jeclaado waxa uu naftiisa la jecel yahay waxay ka mid tahay min kamaal aliimaan iimaanka dhammaystirankiisay ka mid tahay waxaana laga fogaanaya xaasidnimadii ashyaadaasoo dhan baa laga fogaanaya muslimiintao dhanna khayrkaa looga jeclaanaya nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laba ha u madax noqon wax ka badan ba iska daa laa ta'ammaranna cala snayn waxaa laga qaadanaya ciddii xaalkiisu xaalka abidar la mid yahay amaba ka liito oo wadaa'ifta iyo shaqada imaarada aan ku qumi karaynin xaqeeda marin karaynin inuu markaa waxa weeye aanu wax mas-uuliyada qaban habay yaraatee wax jaga ah inaanu qaban habay yaraatee ayaa laga qaadanaya laakiin ruuxii isagu marka aan daciif ahayn ee ku qumi kara xilka mas-uuliyaddiisii ku qumi kara lala soo doontayna in isagu aanu qaban markaa ma tilmaamayso taas ma tilmaamayso laakiin bisharti waa inuu ku qumi karaa hawsha ayaa u shardiya waayahay xadiisku wuxuu kaloo tilmaamayaa xoolo agoon mas-uul ha ka noqon abudar waxaa ku badnaa zuhdigaa ku badnaa iyo adduunyada inuu ka go'o aakhiro u zaahido sidaas aawadeed yacni ra'yi ahaan waxaabuu qabay xoolaha wixii kifaayada qofka ka dheeraada inuu kaydsadaa inaynay u bannaanayn ay tahay inuu bixiyo waana sababtii markii dambe ay isugu dhaceen mucaawiye mucaawiye oo shaam ka talinaya ayaa abudarna shaam joogay dabeedna kunuusta dadku ay kaydsanayaan ee dahabka iyo fidada ah ayuu abudar diiday oo yidhi fuqarada siiya maxaa u kaydsanaysaan war sekadii baanu ka bixinaa war maya qadarka kifaayada la hadhoo waxa kale farraqa sii daaya macaawiya wuxu war saas maaha waa dee taas laazima ah. way iskhilaafeen cusmaan baa u yeedhay oo yidhi bal ii kaalay oo madiine igu kaalay abudar baa madiine yimi madiine markuu yimi ayaa wuxuu abudar yidhi dadkii waxay igu soo shireen sidii waxayna weligood i aragoo kale maxay isku qabateen shuruururug oo lagu soo ururaabaa qowlka haddee qariib ahaa mogta tiibuu u cawday cusmaan uu yihi dadku waxa weeye waa si ayna i aragba bay igu soo shireen markaasuu yidhi dee haddaad ka yara gadoomi lahayd madiina hadda isagu kuma laazimin cumaan oo meel dhow aad ku sugnaan lahayd oo aan fogayn dee mala waa fiicnaan lahay yani buuqan magaalada inaad ka yara baxdo tala ahaan buu ugu soo jeediyey laasim kagama dhiginoo isagu ma odhan ilaaba ilaa ka bax madiino oo rabada deg ma odhan meesha cidladaa ee markuu u cawday buu ishaarada uu cardi ugu sheegay markaasaa abudar ikhtiyaarkiisa madiine ka guuray rabada meesha la yidhaahdo oo madiinea xoogaa u jirtaa ayuu degey saasay ku dhacday marka wuxuu qabay abudar xoolo qofka kifaayadiisa ka dheeraada inaanu kaydsanin ew bixiyo jamaahiirta saxaabaduna si ama qabin ya xadiis nebina waxaa lagu soo wariyey calayhi salaatu wasalaam maa addayta zakaatahu ama maa uddiya zakaatuhu falaysa bikanzin waladiina yaknizuuna aldahaba walfidata walaa yunfiquunaha marka la sheegaayo wixii markaa sakada laga gutaa kanzi ma aha waa bannaan tahay xadiiskana sheekh albaani waa quweynayaan marka haddii xoolo agoon uu mas-uul ka noqdo waxaa looga baqayaa dee inuu markaa bixiyo oo xoolihii agoonta marka waxaweyaan u bixiyo ayaa looga baqaya wakada marka wilaayadii inaanu marka xilkeedii ka soo bixin baa looga baqaya marka xadiiskan waxay culammadu yidhaahdeen waa aslun fi ijtinaabi alwilaayaat mas-uuliyaadka in laga dheeraado asal weyn buu u yahay asal weyn ayuu yahay waxaa si gaara khaas ahaan ka xag jira ciddii markaa aan ciddii daciif ka ah oo aan ku qumi karin shaqooyinkiiyo wadaa'ifta wilaayadu leedahay waa yahay xadiiska lix boqoliyo koob iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqoliyo siddeed iyo siddeetane wa muslim wuxuu abudar ka soo wariyey qaala wuxuu ihi qultu yaa rasuula allah waxaan ihi rasuulki ilaahayow ala tastacmilunii maad markaa waxa weyaan yani jaga ii dhiibti wilaayo ama markaa waxa mas-uuliyad maad ii dhiibti yani alaa tusayirunii caamilan caamil maad iga yeeshi oo bimacnaa aad markaa mas-uuliyad ii dhiibti fa daraba biyadihi calaa mankibii fadaraba waa ku dhuftay biyadihi gacantiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam calaa mankibii garabkayguu ku dhuftay uma qaala dabeedna wuxu uhi yaa abaa darrin abaa darow inaka daciifun adigu shaqadaa inaad ku qunto iyo mas uuliyaadka waxaa tahay mid ka taag daran oo aan kari karin yacni sidii waxa weeye habboonayd mid ugu qumaya ma tihin wa innahaa amaana waana ammaano weeyi waa ammaano wa innahaa yowma alqiyaamati khizyun wa nadaama wa innahaa imaaradu innahaa labada meeloodba waxay u noqonaysaa imaarada madaxnimada wa innahaa yowma alqiyaamati khizyun wa nadaama imaarada ama madaxnimadu maalinta qiyaame khizyun waa dulli ama khizyun waa fadeexad fadeexadna waa lagu fasiray khizyun waa fadeexad iyo wanadaamatun nadaamatun tiiraanyo ilaa man akhadaha bixaqiha cid walba saasay ku tahay ilaa man akhadaha mid qaatay imaarada mooyaane bixaqiha xaqeedii ku qaatay oo xaqeedii ka soo baxay wa adda aladii calayhi fiiha kii korkiisa ku sugnaana gutay xilkii saarnaana gutay mooyaane cidda kale oo dhan yacni dulli iyo tiiraanyay aakhiro ku noqon doontaa istisnaaga munqatica bay culamada qaarkoodna u fasireen oo waxay noqonaysaa marka laakin man akhadaha bixaqiha waadda adda aladii calayhi fiiha yacni kaas dhibi ma saara ama khizi iyo nadaamo kuma aha laakiin mutacayin ma ahoo muttasil loo laqbeeyo ayaa suuragal ah sida waxa weeye markaa daliilfaalxu kuwa tilmaamaya xadiidkani wuxuu tilmaamayaa jagadu inay tahay iyo imaarada iyo madaxnimadu ammaano inay tahay ammaanadana qofkaa ka soo bixin inay markaa tiiraanyo iyo dulli ku noqonayso oo u sababayso waa qofkaan ka soo bixin laakiin kii ka soo baxa xaqeeda kuna cadaalad sameeya isaga dulli iyo tiiraanyo ku noqon mayso laakiin waa fitno ruuxu isagoo isle waad ka soo bixi kartaa baa dhici karta inaanu ka soo bixin ya oo nafti yacni marka hore ay u qurxiso marka dambena uu ka soo bixi waayo wadaad baa wuxuu odhan jiray madaxnimada iyo maalkuba iska daa waxaanay qofka dadku ka aqoone waxaanu isagu iska aqoon bay ka soo saaraan isaga laftiisaabaa aqoon isugu dhimanta ashyaada qaarkoodoo aanu islahayn qofku waad samayn kartaa ayuu markuu madax noqdo ama maalqabeen noqdo dadka qaarkood ay sameeyaanoo ku kacaan weligeena isma lahayn saasaad samayn kartaa ama samayn doontaa isaga laftiisa aqoon isugu dhimantay marka waa fitna xadiiska lix boqol iyo labiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo sagaaliyo siddeetan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sal allahu aleyh wasalama qaal rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxa uu yidhi inakum sataxrisuuna cala alimaara idinku waa ku dadaalaysaan madaxnimada wa satakunu nadaamatan yowma alqiyaama jiiraanya inay noqon doontaa maalinta qiyaame rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskana wuxuu tilmaamayaa inay markaa waxa weeye laga qoomamoon doono madaxnimada oo cidda aan xilkeeda ka soo bixine ku cadaalad samaynini aakhiro way isku cilkaambiyaysaa way ka qoomamoon doontaa marka waxa weeye inaan lagu dadaalin laga fogaado oo layska ilaaliya laga qaadanaya xadiis kale waxaa lagu soo wariyey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dad baa waxay jeclaysan doonaan oo tamanniyi doonaan dadkaasoo mas-uuliyaddan loo dhiibay waxay jeclaysan doonaan tamaniyi doonaan inay xiddigaha ka soo dhici lahaayeen xiddigaha laxaha ama ururta ah ay ka soo dhici lahaayeen oo aynay wax mas-uuliyada aynay qaban shaynaba layatamannayanna aqwaamun wulluu haada alamra annahum kharuu min ahuraya wa annahum lam yaluu shay a imaam axmed baa soo wariyey waxasanahu alalbaaniyu waalarnaa'uud rag waxay jeclaysan doonaan tamaniyi doonaan mas-uuliyaadkan loo dhiibay inay xiddigaha ururta ka soo dhici lahaayeen oo aynay wax jaga a qaban lahayn bimacnaa inay xiddigaha ka soo dhacaan oo ururta laga soo tuuro xiddigaha laxaal la yidhaahdo waaba iyagaa jeclaysanayo tamaniyaya saas alla maa layga baajiyo oo halkaa layga soo tuuro ya taasina waxay noqonaysaa caaqibaday leedahay markay arkaan baabka labiyo sideetan baabu xasi suldaani wuxuu u baab yahay ninka boqorka in lagu waaninayo waalqaadi iyo qaadiga in lagu waaninayo wakayrihima iyo labadoodaba cid ka soo hadhay in lagu waaninaayo oo min walaati lumuur madaxnimada cidda ka mas-uulkee haysa ka mida cala ittikhaadi wasiirin saalixin wasiir wanaagsan iyo kaalmeeyo wanaagsan inay yeeshaan wa taxdiirihim iyo in looga digaayo min qoranaa'i suu min qoranaa'i suu saaxiibada xunxun in looga digaayo iyo walqabuuli minhum waxay u soo jeediyaan saaxiibadaa xumi inay aqbalaanna in looga digayo yacni la taliyayaal wanaagsan inay yeeshaan la taliyayaasha xunxunna inay ka taxadiraan oo iska ilaaliyaan oo ka fogaadaan waxay kula talinayaan waxa weeye haadaan iska xoorka ana aan laga yeelin yacni dadka xumi waxay ku talinayaan wax xun marka waa inaan laga aqbalin oo laga yeelin la taliyaal wanaagsan iyo saaxiibo wanaagsanna waa inay yeeshaan qaala allahu tacaala allah waxa uu yidhi alakhillaa'u yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila almuttaqiin kuwa saaxiibbada ahi maalintaasi qiyaamada maalintay saacaddu imanayso bacduhum libacdin caduwun qaarkoodba qaarka kale ay col la yihiin maalintaa qiyaamada ila almuttaqiina kuwa ilaahay ka baqanaya mooyaane ee ilaahay taacadiisa isku jeclaaday yacni alxubu fillaah iyagu marka waxa weeye maalintaa islama coloobayaan laakiin ciddii xumaanta iyo macaasida isku jeclaatay way isla colloobaysaa ama adduunyo isku jeclaatay col bay maalintaa noqonayaan xadiiska dabcdaha qaarkoodna waa lix can abi saciidin wa abi hurayrata radia allahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaal rasuulka ilaahay waxau yidhi sala allahu aleyh wasalam maa bacasa allahu min nabiyin ilaahay ma soo dirin nebi wala stakhlafa min khaliifa mid khaliifaana kama khaliif yeelin waa mid imaam ah ama boqor ah khaliifo kama dhigin mid ummadda u mas-uulah oo kii ka horreeyey uga dambeeya kama yeelin ilaa kaanat lahu bitaanataan inay u sugnaato mooyaane laba markaa waxa weeye saaxiibbo inay u sugnaadaan laba saaxiibba ah inay u sugnaadaan bitaanada waxaa la yidhaahdaa marada jidhka xigtaa la yidhaahdaa bitaana waxaa loo jeedaa saaxiib hoosaad sirta uu ku qarsado lana taliya bitaanatun ta'muruhu bilmacruuf yacnii saaxiib hoosaad la taliyooo ta'muruhu amraysa bitaanadaasi bilmacruufi macruufka amraysa waxa san ee wanaagsan wa taxuduhu calayhi kuna boorrinaysa oo ku tirtirsinaysa wanaagga iyo macruufka inuu la yimaado wa bitaanatun iyo saaxiib hoosaad iyo la taliyayaal ta'muruhu amraysa bishari sharka amraysa wa taxuduhu calayhi kuna tirtirsinaysa ku boorrinaysa sharka inuu la yimaado yacani ayaa isku haysta oo qaarna khayr kula talinayaan qaarna shar kula talinayaan waalmacsuumu man casama allah walmacsuumu ka dhowranee la ilaaliyey man casama allah waa kuwa allah ilaaliyey weeye rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey wuxuu xadiidkanna tilmaamayaa in cid kastoo mas-uuliyad haysa kulay ku tahay yacni nebiga ama ay ku tahay madaxda markaa muslimiinta u talisa in markaa waxa weeye dad ay ka soo agdhowaanayaan oo dadkaasi qaarna ay khayr kula talinayaan qaarna shar marka waxa weeye cidda khayrka kula talinaysa waa inuu taladooda aqbalaa oo ninkii madaxdaha uu ka faa'iidaystaa nebigu kollayba marnaba wax shara ma aqbalaayo isagu ee cidda madaxnimo kale waxaa laga rabaa ciddii khayr kula talinaysa inay aqbalaan soona dhowaystaan ciddii shar kula talinaysana waa inaynay aqbalin iskana fogeeyaan kuw ilaahay dhowraa dhowran walmacsuumu man casama allah cismada waa ilaalinta iyo xafidaadda weeye ku ilaahay dembi ka ilaaliyey baa dembi ka ilaashan tacbiir kalaa jiro la isticmaalo ku saabsan waalcismatu lilaahi waxdah cismadu ilaahay keligii bay u sugnaatay iyadoo loo jeedo ilaahay baan qaldamin iyadoo loo jeedo ilaahay baan qaldamin culamada qaarkood waxay aan tacbiirkaas mawdica munaasib kuma aha waayo cismadu waa masdar mutacaddi ah oo ciday cismadu ku dhacayso iyo ciday ka dhacayso baa markaa ka timaada waa mutacaddi waa gudbaa marka haddii la yidhahdo walcismatu lilaahi waxdah oo loo jeedo ilaahay baan qaldamin ilaahay baa cid macsuum ka dhiga aan muraadku ahayn dee waxay u ekaanaysaa ilaahay baa la dhowray dee ilaahayna cid kale ma dhowrin bilaahay isagaa xumaan ka dhowrsoonaa cid kaloo ka yeeshay mid dhowran oo ilaashan ma jirto saas aawadeed waxay culammada qaarkood yidhaahdeen waalcismatu lilaahi waxdah oo sidaa loo wado isagaan qaldamin yacni markaa nadar baa ku sugan tacbiirka la isticmaalayaa yacni ilaahay baan wax ilaawin in la yidhaahdo wamaa kaana rabbuka nasiya ama la yidhaha walmacsuum man casama allah siduu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa dhowran ka allah dhowraa dhowran ka allah ilaaliyaa ilaa shan tacbiirkan in la isticmaalo ayaa markaa saxan xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi qaala rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi ida araada allahu bilamiiri khayran allah hadduu la doono amiirka ninka madaxda ah khayran khayr hadduu la doono amiirkaasi markaa meeshuu ha gaadhsiisnaado imaaradii sare ama imaaro hoose jacala lahu wasiira sidqin wuxuu u yeelaa yacni kaalmeeye wanaagsan buu u yeelaa wasiir waa kaalmeeye waa mucaawin kaalmeeye wanaagsan buu u yeelaa iyo wasiir wanaagsan in nasiya dakara wanaaggiisa maxaa ka mid a ah? in nasiya hadduu ilaawo dakarahu waa xasuusinayaa wixii wanaagsanaa markuu ilaabo waa xasuusinayaa wain dakara hadduu xasuustana oo ninkii madaxdaha wanaaggii iyo wuxuu wanaagsanaa inuu sameeyo uu xasuustana acaanahu waa ku kaalmaynaya marka kollayba waa ka faa'iidaya hadduu qaldamo ama ilaawo wuu xasuusinaya waa baraarujinaya hadduu xasuustana wuu la qabanaya waa la samaynaya waa ku caawinayaa kama fadhiisinayo ma qaban kartid uma odhanaayo ma niyad jabinaayo kagama baxaayo xumaan u tilmaami maayo wa idaa araada bihi hayra daalik yacni hadduu la doono sidaasi aan ahayn oo bimacnaa shar uu la doono jacala lahu wasiira suu wuxuu u yeelaa wasiir xun buu u yeelaa yacni kaalmeeye xun ayuu u yeelaa in nasiya maxaa xumaantiisa ka mid a in nasiya hadduu ilaawo lam yudakirhu ma xasuusinayo waa isku ilaawe hadduu ilaawo ma xasuusinayo kumana baraarujinayo alle baguu ilaawo ya wain dakara hadduu xasuustana lam yucinhu kuma caawinayo waxay intaa weliba raacaysaa wuxuu markaa laga yaaba inuu u qurxiyo wax xun ama khayr in la yska daayo ama shar in la sameeyo intii ugu yarayd baa laynoo sheegaye waxaaba dhici karta inuu u tilmaamo sharka iyo wax shara inuu sameeyo inuu sidaa u tilmaamaa dhici karta rawaahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin jayid sanad wanaagsan buu ku soo wariyo calaa sharti muslim shardiga muslim ku sugan marka xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa cidduu ilaahay khayr la doono yacnii inuu u yeelo kaalmeeye wanaagsan iyo wasiir wanaagsan hadduu ilaawana xasuusinaya hadduu xasuustana ku caawinaya inuu u yeedhiyo kaanuu ilaahay khayr la dooninna wasiir xun buu u yeelaa iyo kaalmeeye xun oo isagu aan khayrkiina ku caawinayn hadduu ilaawana aan xasuusinayn bal laga yaabo inuu markaa tani waa ta ugu yare inuu hadduu doonaba sharka u tilmaamo ama u qurxiyo baabka saddex iyo siddeetanaad baabu nnahyi can tawliyati alimaarati waalqadaa'i wagayrihima min alwilaayaati liman sa'alaha wuxuu u baab yahay reebista laga reebaayo in madaxnimada loo dhiibo ama qadaaga loo dhiibo ama ashyaada kale ee madaxtinimada ka mida in loo dhiibo liman sa'alahaa cidda weydiisatee dalbata in loo dhiibo in la reebay oo sharcan sidaa la diiday aw xarasa calayha ama ku dadaalay oo facarada biha yacni sarbeebay in loo dhiibo yacni si sariixa ah ha u dalbado oo si cad ha u weydiisto ama si sarbeeba ah ha u weydiistee oo ha ugu dadaalo ha dalbe in ciddii ku dadaalaysay ee doonaysay ee dalbanaysay in markaa loo diiday oo la reebay in loo dhiibo ayuu u baab yahay xadiidka lix boqoliyo shan iyo siddeetan dabcdaha qaarkoodna waa lix boqol iyo labiyo sagaashan can abi muusa alashcariyi radia allahu canh qaala dakhaltu cala anabiyi sala allahu aleyh wasalam abu muusa alashcari magaciisa waxaa laodhan jiray cabdullaahi ibnu qays baa laodhan jiray qabiilada ashcaro min qabaa'il yaman ka midana waa ka dhashay alashcariyi saasaa loo yidhi qaala wuxuu idhi dakhaltu waxaan u soo galay cala anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga ayaan u soo galay calayhi asalaatu wasalaam ana wa rajulaani min bani cammi anigiyo laba nin oo ilmaadeeraday ka mida ayaa nebiga calayhi asalaatu wasalaam u soo gallay faqaala axaduhumaa markaasaa midkood wuxuu yidhi labadii nin ee kale ayaa midkood wuxuu idhi yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow amirnaa calaa bacdi maa wallaaka allaah casa wajal amirnaa madax nooga dhig iyo amiir iyo mas-uul nooga dhig calaa bacdi maa kii wax ka mida wallaaka allaahu allah kaaga mas-uul yeelay waxyaalaha mas-uuliyaadkii allah kuu dhiibay ee kaaga mas-uul yeelay wax ka mida madax nooga dhig oo amiir nooga dhig yacani noo dhib annaga wa qaala alaakharu kii kalena wuxuu yidhi mila daalika hadalkaa la mida ayuu isaguna yidhi sii xooji buu isaguna isyidhioo hadal isaguna caynkaa la mida ayuu yidhi fa qaala markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam inna wallaahi laa nuwallii hada alcamala axadan sa'alahu aw axadan xarasa calayh nebigu wuxuu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam inna annagu wallaahi allah baan ku dhaartay laa nuwallii mas-uul ugama dhigayno haada camala camalkan waxaa loo jeedaa madaxtinimada iyo mas-uuliyaadka iyo xilalka guud baa looga jeedaa axadan cid mas-uul uga dhigi mayno qofkaasoo sa'alahu weydiistay oo yidhi mas-uuliyaddaa ii dhiiba uma dhiibayno aw axadan xarasa calayhi ama axad ku dadaalay oo arrinka noocaasa si sariixa ayaan u weydiisane ku dadaalo marka waxawaye isu bandhigay dadkana u sarbeebay in loo dhiibo kaasna u dhiibi mayno oo mas-uul uga dhigi mayno muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba isku waafaqeen xadiidkan waxaa laga qaadanayaa in ciddii mas-uuliyadda markaa dalbanaysa ee doonaysaa inaan loo dhiibin sababtuna waxay tahay ruux hadduu dalbado saynu hore u soo aragnay laguma caawinaayo mar haddaan lagu caawinayn oo xagga allah aan laga caawin ee isaga naftiisa lagu eego dee xaalka caynkaasa kama soo bixi karo dalabka u dalbanayana ee tuhma waxay ku imanaysaa inuu u dalbanayo maslaxada naftiisa inuu u dalbanayo maadaamay caynkaa tahay inaan mas-uuliyadda loo dhiibin ruux ku dadaalay ama dalbaday ayaa xadiiskan iyo axaadiis kaleba laga qaadanaya ayaa xadiiskan iyo axaadiis kaleba laga qaadanaya marka horena inaan la dalban baa laynoo sheegay innagii soo marray axaadiista qaarkood oo markaa ka digaysa oo arrinka noocaasa ku samaynaysa digis laga digaayo oo dadka looga digaayo laa tas'al alimaara fa innaka in ucطiitaha can hayri mas'alatin ucinta calayha wa in ucطiitaha can mas'alatin wukilta ilayha baabkii koob iyo sideetanaad xadiiskii ugu horreeyey way inaga caynka ku soo maray marka imaaraha weydiisan weydiisaninoo adigu ha dalbanba waa nahyi cilladiina waxaa laga dhigaya haddii su'aal ay kuugu timaado iyo dalabaa dalbatay haddii lagugu dhiibo laguma caawinayo haddii laakiin aanad adigaan dalban lagu dhiibo xagga allah baa lagaa caawinayaa oo lagaa kaalmaynayaa wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam innakum sataxrisuuna cala alimaarati wa satakunu nadaamatan yowma alqiyaama madaxnimada waa ku dadaalaysaan laakiin aakhire waxay noqonaysaa wax laga qoomamoodo laysku cilkaambiyo laga tiiraanyoodo ayay noqonaysaa haddaba diidmada la diidaayo in waxa weeye cid dalbatay in mas-uul laga dhigo ma calaa sabiili taxriim baa mise waa cala sabiili karaaha culammada shuraaxdu labada qowlba waa sheegeen xaafid ibnu xajarna waa soo naqliyey labada qowlba ahlucilmiga qaarkoodu yidhi waa xaaraan in loo dhiibaa waana sida markaa uu maray ama u iishay qurtubi yacni shaarixa la yidhahda abulcabaas alqurtubi culammada qaarkoodna waxay wa cala sabiil karaaha laakiin cala kulli xaal waxaa laga istisnoonaya laga reebayaa baa la yidhi sida ibnu xajarba tilmaamayo ciddii ay ku tacayuntay baa laga reebaya oo inaga baab hore ku soo maray baabunahyi can su'aali imaarati waikhtiyaari tarki lwilaayaati ida lam yatacayan calayhi aw tadcu xaajatun ilayh yacni markaa taas ayaa laga reebaya waxaana jiray nin nabiga u yimi calayhi salaatu wasalaam oo ku yidhi yaa rasuula allah ijcalnii imaama qawmii qowmkayga imaam iiga dhig yacnii inaan salaadda imaam u ahay iga dhig dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray inuu imaam qowmkiisa u noqdo inkastoo wilaayaadkii manfacada laga helaaye markaa adduunye ahaan iyo wax la mida aynay ahayn oo salaada ay ku saabsan tahay haddana nooc dalaba ayaa jirta laakiin yacnii manfaco markaa adduunyo oo markaysagaa maaloo ka soo gelaya ama wuxuu markaa ummaddii yani markaa yani ka lunsanaya iyo wax la miday taa ma jirto waa dhici kartaa markaysa markaa dee xag magac inuu ku jiri karo taasina inay maqsuud u ahayn waxaa lagu xambaarayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu ka ogaaday waxyi inuu ka ogaaday ta kale imaamadu de waxay leedahay daabit bay leedaho yacni markaa ya ummu lqawma aqra'uhum likitaab illah marka dee inuu aqra'i isagu ahaa ayaa lagu xambaaraya oo kii u xaqa lahaaye in marka laga dhigo ay ahayd yacni inuu ahaa ayaa lagu xambaaraya saas sidaa weeye xadiis waxaa ku soo aroortay nebigu inuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa min rajul yali amra casharatin fama fawqa dalika ila ata allaha maghluulan yowma alqiyaamati yaduhu ila cunuqihi fakahu biruhu aw awsaqahu ismuh nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau idhi ma jiro nin toban arrinkood mas-uul ka noqonaya ama wax ka badan inuu yimaado mooyaane maalinta qiyaame isagoo xidhanoo gacmihiisu qoortiisa ay ku xidhan yihiin inuu imanayo mooyaane maalinta qiyaame ruux kasta oo mas-uuliyad qabta toban qof kulay ku tahay ama wax ka badan aakhiro wuxuu yimaadaa gacmaha iyo qoortu iyaga isku xidhan yihiin markuu sidaa ku yimaado fakkahu biruhu aw awbaqahu ismuh laba mid weeyaanoo ama samafalkiisii iyo cadaaladdiisiibaa furaya ama dembigiisiibaa halaagaya laakiin isagoo xidhan buu imanaya aakhiro marka hore hadduu cadaalad iyo samafal sameeyey markaa samafalkiisiibaa furaya haddaanu sidaas samayna dulmi iyo xadgudub sameeyey iyo xoolo lunsi iyo wax la midana waxaa halaagaya dembigiisii awaluha malaamah wa awsatuha nadaamah wa aakhiruha khizyun yowma alqiyaamah rawaahu axmed wa saxaxahu alalbaaniyu awalkeedu waa canaan dhexdeeduna waa tiiraanyo iyo qoomamo madaxnimada aakhirkeeduna waa dulli ama aakhirkeeduna waa fadeexad maalinta qiyaama ruuxa la fadeexadiyo ama dulli yacni marka aakhire la dulleeyo waxaad arkaysaa waciid daran inuu ku sugan yahay imaarada kitaabkeennu wuxuu ka koobnaa kutub iyo abwaab qaybta hore kitaab uma yeelinee abwaab isdaba joogta oo fara badan oo saddex iyo siddeetan baab ah ayuu kitaabka ku bilaabay kitaab isku xidhayaana aanu jirin baabu kada baabu kada baabu kada wada baab miidhan oo saddex iyo siddeetan baab uu gaadhsiiyey ayuu taxay kadib buu kutubta bilaabay awalu kitaab baynu joognaa markii saddex iyo siddeetanka baab aynu soo marray ya xagga axaadiistana sulusul kitaabi bay ku dhacaan axaadiista kitaabka marka loo qaybiyo saddex meelood sulus oo dalool ah baynu soo marro o abwaabtaasi noqoto kitaabu ladab waa kitaabka koowaadi baabka afar iyo sideetanaad baabulxayaa'i wa fadlihi walxasi cala altakhalluqi bih xishoodka sheegista la sheegaayuu u baab yahay wa fadlihi iyo fadliga xishoodka sheegista la sheegaayuu u baab yahay iyo walxasi cala takhalluqi bihi boorinta la boorrinaayo la tirtirsiyaayo in laga dabeecad yeesho lagu dhaqmo laga akhlaaq yeesho bihi ay bilxayaa'i xishoodka boorrinta la boorrinayo yacani layska doono waxaa kale jira khuluq iyo takhalluq khuluqu waa waxa qofka markaa yacni markaa dabeecad iyo akhlaaq u ah takhalluquna waa waxaan dabeecad ahaan qofka ugu abuurnayn oo jibilla uma aha laakiin isagaa iska yeelyeelaya oo iska doondoonaya inuu markaa dabeecaddaa iska raadiyo ayuu markaa doonaya raadinaya marka takhalluqu waa sidaas marka xishoodkii iyo fadligiisa sheegista la sheegaayu u baab yahay in la xishoodo xishoodkuna waxa wanaagsan lagama xishoodee waxa xun baa laga xishoodaa shaygii xumaa ayaa laga xishoodaa xishoodkuna wuxuu ka mid yahay iimaanku ka mid yahay tirtirsiga iyo boorinta la boorinaayo in laga dabeeca yeesho laysku ysku kallifo akhlaaqda xishoodka in lala yimaado ayaa halkan lagaga hadlayaa xadiiska lix boqol iyo lix iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo saddex iyo sagaashane can ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wasalama mara cala rajulin min alansaari wa huwa yacidu akhaahu fi lxayaa rasuulku sala allahu alayh wasalam mara wuxuu soo maray calaa rajulin ninbuu soo maray mara calaa iyo ba'ba waa ku gudubtaa oo mara bihi iyo mara calayhi labadaba waa la isticmaalaa culamada qaar waa kala farqiyeenoo waxay yidhaahdeen hadday tahay la gudboonka ruuxa lala gudboonaado marka la maro waxaa loo isticmaalaa calaa haddii la gudboonaansho aynay ahayn ee ay tahay waxa weeye marka in si iyadu lagu dhegan yahay mujaawase la sameeyana waxaa loo isticmaalaa ba in lagu gudbiyo maa haddii marcanaha saa loo kala farqiyo bacdu ahlicilmi baa sidaa yidhi marra calaa rajulin ninbuu soo maray min al ansaari ansaarta ka mid a wuxuu soo maray wahuwa yacidu walxaal waa jumla xaaliya wahuwa yacidu walxaal huwa isagu ninkaasi yacidu u waaninaayo akhaahu walaalkii buu waaninayaa fi lxayaai wuxuu ku waaninayaa fii tarki alxayaa xishoodka inuu ka tago nin xishood badan buu ahaa xishoodkan inuu iska daayo siyaadada ah ayuu ku waaninayay fa qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam markaasaa waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu alayh wasalam dachu ka tago daa fa ina alxayaa'a min aliimaan waayo xishoodku wuxuu ka mid yahay iimaanku ka mid yahay mutafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay aladab waxaa loo jeedaa akhlaaqda ayaa loo jeeda kitaabu aladab akhlaaqdana waxaa soo gelaya waxyaalihii makaarim alakhlaaqa baa soo gelaya dhammaan inama bucitu liutamima makaarim alakhlaaq asal ahaanna waxaa laga soo qaatay yidhaha min alma'duba oo xeedhadii baa laga soo qaatay casuumadoo kale ahayd marka casuumad la ysugu yeedho ma'dubaa la yidhaahdaa marka akhlaaqdii baa lagu magacaabay sidii marka waxa weeye raashinka casuumadda laysugu yeedhayo kale raashinka casuumadu waa wanaagsan yahay oo dee waa la yska geejinayaa noocyaal badan oo wanaagsan oo kala duduwanna waa leeyihi adabkuna waa sidaasoo aadaabtii waxay leedahay waxyaalo fara badan oo wanaagsan oo kala duduwan ayay markaa leedahay marka sidaas aawadeed yacni marka akhlaaqda lagu magacaabay yacni adab lagu magacaabay ahlucilmiguna aad bay mawduucan uga warramaan kutubo gaarana waa ka qoreen alimaamu albukhaari isagoo saxiixiisa kaga warramay kitaab liha kitaabu aladab oo saxiixiisa ku dhex jira ayaa haddana kitaab kale uu u gaar yeelay oo u bixiyey kitaabu aladab oo aan ahayn kii saxiixa shardigii saxiixana aan lahayn wuxuu ku caanbaxay kitaabu aladab almufrad almufrad ama sheikhu ha ku magacaabo ama markaa cid kale ha ku dartaba siday markaa u badiyaan culammada qaarkoode waxaa laga ixtiraazayaa kitaabuladabkii ku dhex jiray saxiixulbukhaariga waa kitaab adab oo gaar ah gaar loo gaar yeelo oo loo ifraadiyey macnaha saasaa looga jeeda axaadiis fara badanna waa ku soo arooriyey oo ilaa kun xadiis markaysaga agagaarkaas ah ayuu ku keenay marka mawduucani waa mawduuc muhima nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray nin ansaari ah oo walaalkii ka waaninaya xishoodka asalka xishoodkaoo dhan ka tagna muraadkiisu ma ahayne xishood ziyaada ayuu ninku xishoon jiroo xishoodka caynkaasuu ka waaninaayey ziyaadada ah ila qof markaa waxa weeye yacni muumini aba xishoonin oo markaa waqaaxa la kaalay odhan maayee xishoodka siyaadaduu ka waaninay markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iska daa waayo xishoodku iimaanku ka mid yahay oo shacabka iimaanka ayuu ku jiraa shayga iimaanka ka midina waa shay wanaagsan weeye iimaankiina waa ku kordhaya xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa lix boqol iyo ee wa can cimraana bni xusaynin radia allahu canhuma qaal qaala rasuul lahi sal allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay waxauu yidhi alxayaau laa ya'ti ila bikhayr alxayaau xishoodku laa ya'tii lama yimaado ilaa bikhayrin khayr mooyaane wax kale lama yimaado yacni khayr xaaluu ku dheehan yahay mooyaane xaalad kale ma yimaado muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay riwaayadaasoo kaa'inatin limuslimiin alxayaau xishoodku khayrun kulluh dhammaantii waa khayr khayr weeye dhammaantii aw qaala ama wuxuu yidhi alxayaau xishoodku kulluhu dhammaantii khayrun khayr weeyi waa mid wanaagsan oo khayr badan weeyi waa mid wanaagsan oo khayr badan weeyi khayrka waxaa loo jeedaa waa khayr badan yahoo macno tafdiil ayuu marka u dhacayaa khayrna asalkeedu waxay ahayd akhyaru bay ahayd oo marka afcalu ismu tafdiilku saasuu ku imanaayo laakiin khayrun iyo sharun kasratul isticmaalka daraaddeed baa hamsada loo riday wa ilaa asalkoodu waxay ahaayeen akhyaru iyo asharu markay tafdiil looga jeedo saas yadaabay ahay sida axsanu iyo afdalu iyo loo yidhaahdo saasoo kale ah waatuu ibnu maalik yidhi waghaaliban agnaahum hu khayrun wa shar can qowlihim akhyaru minhu wa ashar sida badan carab waxaa ka deeqoo kaga filaaday hadalkooday odhanayeen ee akhyaru iyo asharu ay odhanayeen waxay kaga kaaftoomeen oo kaga filaaday khayrun iyo sharun inay yidhaahdaan taasaa kaga fillaatay oo kaga kaaftoomay inay akhyaru iyo asharu yidhaahdaan xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa xishoodku inuu wanaagun keenaayo xishoodkana uu wanaagsan yahay dhammaantiina khayr yahay aw qaalada waxaa laga tilmaamaya waa shakun mina raawi oo lafdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam bay ku dadaalayaan marka raawigu wuxuu ka shakiyey khayrun kulluhu miyuu yidhi mise kulluhu khayrun ya marka macnihi iyadoo uu isla mid yahay ayaa haddana lafdigii maadaama farqi u dhaxeeyo lafdigii nebiga siday ugu dadaalayeen daraaddeed ayuu markaa u keenay aw qaala inuu yidhi waa taxari fi lalfaad baa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa xishoodka in la wada ammaanay alxayaau laa ya'tii ila bikhayr xishoodku waxaan khayr ahayn ma keeno haddaba waxa wanaagsan ruuxu inuu yidhahdo waan ka xishoonayaa dee xishood ma aha xishood ma noqonayso waxa wanaagsan lagama xishoodo haddii is yidhahdo qofku markaysaa macruuf amar ama uu is yidhahdo xumaan reeb aw yidhahdo waan ka xishoonayaa dee wax laga xishoodo ma aha kaasi waxa weeye markaa ma aha waxa weeye xishoodkii la rabay maaha xishoodka khayrka ahi waxa xun baa laga xishoonayaa oo laga qashaafaya la iska ilaalinayaa laakiin wixii wanaagsanaa ruux waa inuu la yimaadaa aanu uga tegin oo u daynna xishoodu xishoonaa taas yadaa waa inaan u dayn lix boqol iyo siddeed iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo shan iyo sagaashane wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu aleyh wasalama qaal aliimaanu bidcun wa sabcuuna aw bidcun wa sittuuna shucba nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam aliimaanu iimaanku bidcun wa sabcuuna waa dhowr iyo toddobaatan aw bidcun wa sittuuna ama wuxuu yidhi waa dhowr iyo lixdan shucba qaybood weey dhowr iyo toddobaatan qaybood ama dhowr iyo lixdan qaybood iimaanku weey fa afdaluhaa waxaa ugu mudan qaybaha iimaanka iyo shucabka iimaanka qawlu laa ilaaha ila allah orodka la odhanaayo laa ilaaha ila allahu la odhanaayo mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane cid kaloo xaq lagu caabudaa ma jiro sidaa la odhanayo ayaa ugu mudan shucabka iimaanka iyo qaybaha iimaanka wa adnaaha waxaa ugu hooseeya qaybaha iimaanka iyo gobollada iimaanka imaadat aladaa dhibta in laga leexiyo oo laga baydhiyo can idariiqi waddada laga baydhiyo in markaa waxaa dadka dhibaya jidka laga baydhiyaa waxay ka mid tahay shucabka iimaanka iyo qaybaha iimaankay ka mid tahay walow haba ahaato ta ugu markaa hoosaysee laakiin iimaankay ka mid tahay walxayaau shucbatun min aliimaan walxayaau xishoodku shucbatun min aliimaani waa qayb iimaanka ka mida wey waa qayb iimaanka ka mida muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay albidcu bikasrilbaa'i bidcigu wuxuu ku sugan yahay ereygaasi bacda hoos dhiggeeda wayajuusu fatxuha in la kordhigana waa bannaanto albadcu la yidhaahdo oo bidci iyo badci labadaba waa la yidhaahdaa waa laba luqo wa huwa min alhalaaati ila alcashara badci ama bidci waxaa loo isticmaalaa saddex laga bilaabo ilaa toban laga gaadhaayo yacnii intaasoo dhan bale waxaa loo jeedaa tobanku kuma jiro waxay noqonaysaa yacnii ilaa maa duuna cashara oo sagaal laga gaadhaayaa macnuhu u dhacaya ilaa sagaal laga gaadhaayo ayuu macnuhu u dhacaya marka sida fiicani waa in la yidhaahdo yacni saddex ilaa sagaal oo halka laga bilaabay iyo halka lagu dhammeeyey labaduba soo gelayaan bacdi kale waxay ka cabiraan maa bayna itnatayni ilaa cashara wixii laba iyo toban u dhexeeya toban iyo laba inta ka dhexa ee u dhexaysa ayaa la yidhaahdaa yacni sidaas ayaa la yidhahdaa bay bacdina ka cabbiraan washucbatu shucbadu alqicatu waa qaybta walkhaslatu iyo khaslada iyo sifada weeyi walimaaatu imaatatuna alisaalatu waa suulinta weeye waa in laga bi'iyo ama laga leexiyo waaladaa maa yu'dii waa wixii dhibaayo weeye wixii dadka dhibaya ada la yidhaahdaa masdarkii baa lagu magacaabaya shayga laftiisii lagu magacaabaya maa yu'dii ka xajarin sida dhagax iyo washawkin qodax iyo watiinin dhoobo iyo waramaadin dambas iyo waqadarin yacni wasakh wa naxwi daalika iyo ashyaada la midka waxalla waxa dadka dhibaya dhibsanayaan waddada markaa in eh, la dhigo eh, waa mid iimaankii wax yeelaysa weeye oo nuqsaaminaysa waayo iimaankii bay ka hor imanaysa hadday taallana in loo daayo ma aha waa in laga suuliyaa wakhtiyada qaarkood waxaa dhici karta inaad soo marto quraarad lagu jajabiyey yacni markaa dariiqa in laga baydhiyo ayaa marka waxa weeye iimaanka ka mida qofkuna sawaab iyo ajar buu ka helaya dhagxanta qodaxda yacni waxa weeye waxyaalahaasoo dhan waa in waddada marka laga leexiyo waddada waa in laga leexiyo uskaga markaa lagu shubayo dariiqyada lagu shubayo dadku marka ay dhibsanayaan ta noocaasoo kaliya iimaankii bay waxyeelaysaa lafteeda in la sameeyo ma aha waa in marka waxa weeye sida ee dadka aan loo dhibin waa in markaa qofku samaystaa habuu markaa uskargiisa ku basriisan karo waa inuu sameeyaa aanuu dadka ku dhibin laakiin inuu dariiqa markaysaga ku shubo uskagii ay dadku ku dhibaatoodaan ta noocaasi mid u bannaan ma aha tan noocaasi mid u bannaan ma aha dhagxanta guryaha la hor dhigaayo ee dadka markaa waxa weeye indhahoodu aynan fiicnayn ay ku turunturoonayaan ama ay ku dhibaatoonayaan yacni kuwaas laftoodu waxay markaa ka mid tahay tacaddig iyo xadgudubkay ka mid tahay iimaankiina waxbay yeelaysaa waxaa markaa laazima in laga suuliyo oo waddada marka waxaan yacni laga yacni markaa qaado ayaa markaa iimaanka ka mida xadiidkani wuxuu tilmaamayaa iimaanku inuu qaybo badan u qaybsamo oo dhowr iyo toddobaatan qaybood ama dhowr iyo lixdan riwaayada shaki baa ku sugan waxaa soo aroortay riwaayaadka qaarkood oo shaki ka maran oo bidcun wa sittuuna sheegaysa saas aawadee cadadka yar bay culammada qaarkood qaateen bacdu ahli cilmina waxay yidhaahdeen riwaayada kale lafteedu waa soo aroortay iyadoo jasmi ah waa soo aroorto bidcun wa sabcuuna mar haddii waxa weeye markaa iyadoo iyadoo markaa la jasmiyey inay dhowr iyo toddobaatan qaybood tahay ay soo aroortay walow ruwaadda badankoodu haba shakiyaan bee waxaa la qaadanayaa markaysaa cidda jasmisaa la qaadanaya lama odhanaayo waxaa la arjaxayaa ruwaadda badankooda oo shakiyey baa la arjaxayaa lama odhanayo waayo dee shakigu cilmi ma aha waxa weeye yacni ruuxa markaa gooyey inay intaa tahay ayaa cilmi siyaada a wada oo weliba ka siyaadada sheegayaa la qaadanayaa haddii markaa ay sugnaato oo almuhbitu muqadamun cala annaafi sida loo yidhaahdo ka sugayaa laga hormarinaya ka nafinaya ka ka shakiyeyna waa laga hormarinaya muhbitkaa la hormarinaya waata la yidhahdo kafaa bishaki jahla garasho waa shaki baa ugu filan marka cilmi maaha shakigu marka ruwaadda badankoodaa shakiyey ayaa lagama qaadanayo in looga tago yacni markaa riwaayada jasminaysa marka iimaanku waa dhowr iyo toddobaatan qaybood weeye shucab buu ka kooban yahay khasla waaxida ma aha waxa ugu mudanoo ugu korrayso ugu fadli badan odrhodka la odhanayo laa ilaaha ila allaahu la odhanaayo oo afka iyo qalbiga labadaba laga odhanayo ya sida carabku u leeyahay qowl ayaa qalbiguna qowlu leeyaho qowlulisaan iyo qowlulqalbi baa jira afkana in laga yidhaahdo waxaa afka laga odhanayaa qalbigana ka soo baxo qalbigana laga yidhaahdo labada mid walba waa in laga yidhaahdaa laa ilaaha ila allah laga yidhaahdaa waa ta ugu fadliga badan waayo kelimatu tawxiid waa ka fadli badan tahay camallada kale waa ka fadli badan tahay waxaana shucabka iimaanka ugu hooseeya waddada in laga baydhiyo waxa dadka dhibayo oo laga suuliyo waddadii baa laga qaadaya ama laga kaxaynaya ama laga baydhinaya waxa dadka dhibaaya si aan muslimka ugu dhibaatoon qaybaha iimaankaha ugu hoosaysee iimaanka qaybihiisay ka mid tahy xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mida xishoodkuna wuxuu ka dhacaa qalbigu ka dhacaa marka iimaanka shucabkiisa inuu ka mid yahay waxay ku kutusinaysaa acmaalu quluubku inay soo gudagelayaan iimaanka acmaaluquluubka wanaagsani inay iimaanka soo gudagelayaan baa laga qaadanaya wa imaadat ladaa cani ariiqna waxaa laga qaadanayaa camalu jawaarix xubnaha camalka laga samaynaya ee wanaagsani isaguna iimaanka inuu ka mid yahaa laga qaadanaya waayo waddada in laga baydhiyo waxaa dadka dhibayaa waa ficil jawaarixda laga samaynaayo gacanta ha laga baydhiyo ama addinka laga baydhiyo ama wax la mide eh. halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an la ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk